alxamdu lilahi wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wعalى alihi waصaxbihi wman ihtada bhudah wabacd qala almualifu raximah اllah cilm الriwaayة huwa cilm ykhtaص bاlbaxثi galiba fi xadiiثi الnabiyi slى اllah عalayh waslm فيشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فيشتمل على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وما يتعلق بذلك رواية وضبطا وتحريرا وفقها درسigii درسigin ka horeeyey waxa uu sheekhu sheegay cilmu اlxadiid inuu u qeybsamo cilmu riwa cilmu diraaya iyo cilmu riwaaya waxaanu nidhi cilmi loo bixiyo cilmu riwaaya cilmiga tebinta iyo gaadhsiinta iyo cilmi loo bixiyo cilmu diraaya cilmiga garashada iyo fiqhiga inaad xadiiska aada maaragtay barato axwaasha ku tacalluqda xaalaadka kala duwan ee la xidhiidha matnigiisa iyo sanadkiisa oo aad ka eegeyso xagga inuu yahay maqbuul oo la aqbalaayo ama uu yahay marduud oo la celinaayo inuu yahay thaabit mid sugan inuu yahay kheyro thaabit midaan sugnayn inuu yahay mid saxiixa inuu yahay mid cilaysan xagga aad ka eegeyso matnigiisana kadalik kaa cilmu diraayaynu ku sheegnay soo ma ayib cilmu riwaaya waa cilmiga tabinta tabintu waa maxay waxa weeyaan xadiiska sida loo kala naqliyo qaabka loo kala wariyo axkaamta riwaayada iyo warinta xadiiska ku tacalluqda samaaca iyo xadiiska maqalkiisii matniga xadiiska iyo lafdigiisa iyo sanadkiisa raggiisa dabdinta la dabdinayo maaragta dabdinta xifdinta la xifdinaayo magacaanta sida loogu dhawaaqayo matniga waxa weeyaan inta inta saxiixa ama haabitka ah iyo inta aan saxiixa ahayn qaababkii ahlulcilmigu cilmiga u kala qaadan jireen cilmiga ku tacalluqa naqliga iyo tebinta qaabka cilmigii loo kala tebinayo cilmu riwaaya la yidhahda maxaa la yidhahdaa cilmu riwaaya <clears throat> naam wuxuu yihi sheekhu cilmu riwaaya huwa cilmun cilmi weeyaan yakhtasu ku gaara ah inuu in lagaga hadlo gaaliban sida badan fii xadiidi nabiyi sala allahu alayh wasalama rasuulka sala allahu alayh wasalama xadiiskiisa iyo iyo iyo akhbaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey buu horta cilmu riwaaya ku tacaluqa hagaag muxuu markaa shamlinaya sida badan buu kugu yihi xadiidu nabiy sala allahu alay wasalam ku tacalluqa sida badan macnaheed waa maxay mararka qaarkood baa cilmu riwaayuhu meelaan xadiid nebi ahayn calayhi salaatu wasalaam u gala soo ma oo dee saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo aimadii islaamka iyo taabiciintii dee cilmi cilmi laga soo naqliyey baa jira soo ma oo laga wariyey oo laga tabiyey fayashtamilu markaa wuxuu koobsanayaa marka uu xadiiskii nebiga ku tacalluqo cilmigaa tebintu wuxuu koobsanayaa calaa aqwaali nabiyi sala allah alay sl nebiga hadaladiisii iyo wa afcaalihi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxyaabihii uu sameeyey ha ee ficilhaan uga dhacay wa taqriiraatihi iyo waxyaabihii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu intuu ogaaday rasuulku sala allahu alayh wasalama aanu diidin ee u sugay wa sifaatihi iyo nebiga sala allahu alayh wasalama sifaadkiisii sifaadkiisi waa maxay rasul sal la sl astaamihiisii abuur ahaaneed iyo sifaadkiisii akhlaaq ahaaneed war ma aragta sifaatka nebiga maxaa soo gelaya sifaatuhu alkhalqiya sifaadkiisii abuur ahaaneed iyo sifaadkiisii alkhuluqiya dhaqan ahaan labadu soo gelayan labaduba way soo gelayaan eeg nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska laga soo tabiyey laga soo wariyey intan buu qaybsamaya muxuu uqeybsamayaa wax uu yidhi nebigu iyo odhaah ah maya ficilu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam maya ee shay nebiga agtiisa lagu sameeyey ama waktigiisii la sameeyey rasuulku uu ogaaday oo uu qiray aanu inkirin taqriir baa la yidhaha taqriir baa la yidhaha cala sabiili mihaal rasuulka sala allahu alayh wasalama isagoo saxaabadiisa qaarkood la fadhiya waxaa filaya inuu khaalid ahaa radia allahu tacaala canhu ardaa ayaa waxaa nebiga loo soo dhigay cunto cuntada waxaa ku jiray dabbi ayaa ku jiray ya nooc ka mida zawaaxifta gurguurta oo waxa weeyaan eh, inagu masacagali baynu idhahnaa laakiin nooc nooca kamida ayaa oo lasoo dubay baa ku jirtay cuntada rasuulka alayh salaatu wasalaam cuntadii kaluu cunay noocii muu cunin nebigu alayh salaatu wasalaam adab nebigu ma cunin ha muxuu khaalid sameeyey khaalid sima sala allahu alayh wasalam isagoo nebigu arkayo ayuu sutuda u qabtay baasha waa kuwa saxaabadii xadiiska wariyey yidhi walow kaana xaraaman lamaa ukila fii maa'idatihi sala allahu alayh wasalam lamaa ukila calaa maaidatihi sal la alay hadduu xaraan ahaan lahaa nebiga hortiisa laguma cuneen yuu nebigu ogolaan laha la cuno idan rasuulku sal la alay wuxuu qiray inuu xalaal yahay laakiin isagu maadaama inu beledkiisii iyo dalkii uu dhashuu ku koray maka iyo aageeda aan lagu cuni jirin rasuulku sala allahu alayh wasalama waa iska daayey waa iska daayey ugama ugamuu tegin nebigu inuu yahay maxay inuu xaaraan yahay walihaada ukila waxa weeyaan hortiisaa lagu cunay rasuulka sala allahu alayh wasalam hada taqriiru calى ana hada inuu xalaal yahay cuntadaas marat naam taqriir bal way noo iman doonta sifaadkiisa nabiga sala allahu alayh wasalama ayaa iyaguna soo gelaya cilmu riwaaya soo gelaya saxaabada rasulka sala allahu alayh wasalama waxay soo naqliyeen nebi maxamed sal la slam muuqiisi iyo muuqaalkiisi iyo abuurkiisi quruxda badnaa siduu ilahay u abuuray ya oo maxaa cilmiga ku tacalluqa waa cilmi weyn cilmigaa waxaa ku tacalluqa culuum badan nabiga alayh salatu salaam inaad taqaano muuqiisi iyo muuqaalkiisi iyo siduu u eekaa rasuulka sal alla alay wasalam haddii lagu yidhaha nabi maxamed miyuu gaabnaa mise wuu dheera ama lagu dhaha miyuu casa miyuu madoobaa ama lagu dhaha rasuulku sala allahu alay wasalam miyuu buurnaa mise wuu dhuubnaa waa inaad jawaabteeda hayso aimadu waa waxa weeyaan warkaa waa la caddeeyey waa la caddeeyey walihada waa cilmi culumta kamid a wamaa yatacalaqu iyo wixii ku tacaluqa bidalika rasuulka sala allahu alayh wasalama xadiiskaa laga soo wariyey laga soo tabiyey ama qawli ha noqdo ama ficil ha noqdo ama taqriir ha noqdo ama sifaad ha noqdo sifadiisa wax kusaabsan ha noqdee wixii ku tacaluqa riwaayatan xagga riwaayada eeg xagga werinta qaabkii xadiiskan loo wariyey ya ma garata ma xadiis sida loo kala wariyey waxa weeyaan ay ay yani siiqada lagu wariyo waa maxay qaabka loo taxamulay waa noocee hahay wadabdan xagga lafdigiisa in la xifdiyo iyo matnigiisa iyo sanadkiisa dabdigu waxa weeye in la ilaaliyo ha alfaadiisi wa taxriiran in alfaadiisii wixii ka ansixayo waxaan ka ansixin la kala shiilo ha oo la kala hufo taxriir waa maxay waa kala hufid oo aimadu waxay ku odhanayaan markay xadiiska kala warinayaan lafdigaasi nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugna ha ama hada xadiiskaasi waa xadiis saxiixa ilaa anahu ikhtulifa fi hada lafd fi hadihi lafda lafdigaasaa la khilaafay riwaayatan ardaydii sheekha xadiis ka qaadatay lafdigaas waa la khilaafay riwaayadiisa maarata ama lafdigaasi waa zaaid xadiiska zaaid buu ku yahi oo sax maaha taxriir baa la dhaha ama lafdigaasi lafdigii nebiga ka mid maaha lafdigaasi laysa min kalaami nabiyi sala allahu alayh wasalam hadalkii rasuulka ka mid maaha xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid maha rasuulku wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam addoon qofka addoonka ah ee aan xorta ahayn ee ka soo baxa waajibkii sayidkiisu ku lahaa inuu ajar cadiima leeyahy buu sheegay nabigu alayh isalatu wasalaam xadiiska abu hureyra wariyey markaase xadiiska akhirkiisa waxaa kusoo aroortay lafdi ah haddii aanu jihaadku jiri lahayn iyo hoo jihaadku haddaanu sharci ahaan lahayn oo aanu jiha jihaad loo bi jihaad loo baxaya aanu jiri lahayn ama hooyaday biriga aan u biri samaynayaa aanay jiri lahayn waxaan jeclaan lahaa inaan addoon noqdo ajarka ninkaa addoonka ee waajibkii sayidkiisa kasoo baxay ee ilaahay ku caabuday loo sheegay darteed ana asalukum su-aal hal haada hal ma suurtagal ba inuu hadalkaasi min kalaami nabiy sal alla alay slam kamid noqdo haddaanan hooyaday biriga aan samafalayn aan u samafalayaa aanu jiri lahayn ama jihaadku aanu mashruuc ahaan lahayn waxaan jeclaan lahaa inaan addoon noqdo hal hada min kalaami nabiy sala allahu alay wasalam hada aimat lxadiid nasuu calaa ana hada alkalaam laysa min kalaami nabiy sala allah alay slm inama huwa min kalaami man min kalaami abi hurayra radia allahu tacala canhu min kalaami abi hurayra leesh oo nin hooyadii may nooleed xataa yabiraha ilaa uu samafala halkaanad xaya umu calayhi salaatu wasalaam may ma way suurtageli lahayd inuu nebi maxamed alayhi salaatu sagoo ilaahay afdal lkhalqi ka dhigay an yatamana an yakuna cabdan alayhi salaatu wasalaam idan idan hada ismuhu tahriiru alriwaaya <coughs> wa fiqhan iyo fiqigeedii riwaayadii xadiiskii la wariyey fiqigiisii iyo riwaayadii iyo iyo warintiisii iyo alfaadiisa xifdinta la xifdinaayo qaabku nebigu ugu dhawaaqay kala naqlinta la kala naqlinayo asmaada ruwaadu sida loogu dhawaaqay hada kulluhu waa maxay waa cilmu riwaaya la dhaha cilmu riwaaya haddaba markaynu saa u kala fahnay cilmigii in loo qeybiyo xadiiska cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya culimadu in badanoo kamida waa sheegeenoo waa laysla ogolyahay laakiin waxaa laysku khilaafay labadooda sidee loo kala farqinayaa sidaa uu sheekhu hadda ku sheegay ayaynu ku dayneynaa aynu ku daynaa bacd ahli lcilmi farqiyo kale ayay sheegeen lakiin hadda sidaas ayaynu ku dayneyna waa hagaag waay marka marka lagu dhaha cilmu lxadiid riwaayatan waa maxay waa inaad tiraahdo waa cilmiga ku tacalluqa tebinta la tebinayo la kala warinayo iyo qaabka loo kala warinayo iyo xif xifdinta la xifdinayo alfaadii mutuunta iyo asaaniiddii la xifdinaayo iyo kala saaridda la kala saarayo wixii xadiiska lafdigiisa ka mida iyo waxaan ka mid ahayn cilmu riwaaya la dhahda hataa iyo qaabka loo kala qaatay qaabka loo kala qaatay ma samaac baa lagu kala qaatay ma cardi baa lagu kala qaatay ma garata riwaay diraayana waa maxay diraaya waxa weye cilmiga ku tacaluqa xadiiskii nebigu ku tacaluqa laakiin wuxuu ku tacaluqayaa sanadka iyo matniga uu ugu tacaluqayaa xagga miyaa la aqbalaya mise ma lama aqbalayo miyuu suganyay mise ma sugna ma mutasilba mise mutasil maaha ma ma maqbuulba mise waa marduud waadix soo maa cibaaro waxay jirta fudud oo bacdu ahlilcilmi ay ku cabireen ayaa jirta oo waa maxay cibaaradaas bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen cilmu riwaaya waa naqlu lxadiisi bilisnaad waa in xadiiskii lasoo naqliyo isaga oo sanadkiisii wata in lasoo naqliyo oo la wariyo haye kaa waxaa la idhaha cilmu riwaaya diraayaduna waa tamxiisu hada isnaad in sanadkii la fadho oo la eego ma sanad saabita ma sanad mutasila ma sanad daciifa ma sanad maqbuula ma rijaashiisu ma cuduulba mise cuduul maaha ma xufaadba mise xufaad maaha tamxiiskaa sanadkii lagu samaynayo ee xukunkii sanadka la cadaynayo ayaa waxaa la diraayo fiqiga xadiiska ku tacaluqaana diraaya la yidhahda iyo axkaamta xadiiska ku tacaluqda laakiin xadiiska warinta la warinayo riwaaya la yidhahda waar waadix mata halkaas bacdu ahli cilmi sidaas ayay u cabiraan sidaas ayay u cabiraan aqwaal kalenaadu waa waa jirta waay aqsaamu lxadiisi xadiiska aqsaamtiisa yanqasimu waa u qaysama alxadiidu xadiisku ilaa qismayni xadiiska la wariyey ama xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam aahaartii saxaabada iyo iyo iyo iyo iyo taabiciinta wixii laga wariyna waa tabece yanqasimu lxadiidu xadiisku waa uqeybsamaa ilaa qismayni buu uqeybsamaa wadalika labadaa qaybood buu uqeybsamaya bictibaarayni laba waa bictibaarayni waa laba jiho oo mukhtalifayni kala duwan bictibaarayni waa laba eegmo oo mukhtalifayni kala duwan halkan aan si yar u sheego horta xadiiska nebiga alayh isalaatu wasalaam waaa loo waa la qaybiya cilmigana culimadu waxay u qeyb qaybiyaan litaqriib اlfahmi waliyashul اlxifdu cilmiga waxaa loo qeyb qaybiyaa si qofku u fahmo waa la abla ableeya abla ableyntu waxa wey shayga in la kala dhigdhigo sababtu waa maxay wasaad ufahanto wasaad ufahanto waay marka iminkan lagu yidhi waysadu waxay leedahay arkaan waxay leedahay nawaaqid waxay lee waxyaaba buriya waxay leedahay shuruud waxay leedahay waa maxaa dhahay sunan intaasiba markay wayse ku tacalluqday ee lagu kala sheegay iyo marka axkaamtii waysada laysu kaa dhex dhigo fahankeedu ma kala fiicna ya kala fiicanya waay xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam waa la qaybiya aqsaan baa loo qaybiya mar waxaa loo mar waa la qaybiyaa iyadoo la eegayo hadalkaa mar waa la qaybiyaa iyadoo la eegayo qaabkii nagu soo gaadhay qaabku nagu soo gaaray marna waa la qaybiyaa iyadoo la eegayo qaabka ah, maxaa dhahayay sanadkiisa ama xadiiskaas sanadka lagu wariyey cidda uu ku dhamaado ayaa la eegaya cidda uu ku dhamaado oo hadduu waxa la wariyey hadal nebi yahay iyo hadduu yahay hadal saxaabi iyo hadduu yahay hadal taabici ama taabici taabici ama tabacul atbaac magacaan buu kala leeyahay saddexaasi waa kala farqi soo hore omaynu mar waxaa la eegaa waxa la warinayo yaa laga soo warinaya waxaa la warinayaa ma hadal nebi ba waxaa la warinayaa ma hadal saxaabi ba waxaa la warinayaa maxay ma hadal taabici ba iyo cid ka dambaysaa si kale haddaanu idhaahdo mar waxaa la eegayaa shayga la warinayaa noocuu yahay marna waxaa la eegayaa sanadka lagu wariyey qaabku inagay nagu soo gaaray siduu yahay marna wa waa laba qaybood taas waa laba qa waa laba dhinac oo layska taagay dhinac kalea mararka qaarkood la iska taagaayo xadiiskii nebiga waa la qaybiyaa marka loo eego xagga xagga sugnaa inuu maqbuul yahay uu sugan yahay iyo inuu yahay kheyru maqbuulo marduudu iyo la celinayo aanu sugnayn iyana waa qaab labaad mar kale waa la qaybiyaa oo waxaa loo qaybiyaa xadiiskani wuu ansaxay waa maqbuul laakiin maqbuulkani ma muxkam baayoo lama nasakhin mise waa mansuukho xukunkiisa waa la nasakhay oo maanta waajib maa in la raaco way fahamteen soo ma ictibaaraad kala duwan ayaa loo qaybaya ictibaaraad kala duwan ayaa loo qaybaya mar kale waa la qaybin doonaa waxaa la qaybin doonaa waxaa la odhan doonaa xadiiska waxaynu eegaynaa sanadka lagu wariyay intuu leeg yahay oo hadduu sanadkiisu yar yahay oo abtirsiintiisu ay dhowdahay oo sanad nebi maxamed dhowr qof ka xigaan ah uu caalim ku wariyo xadiiskaasi waa xadiis laandheeraa saaxiib haddama garata ya na caali baa la idhaha caali xadiiska nebi maxamed sala allahu calayh wasalam sanadka lagaga wariyey uu fog yahay marka kaa loo eego la barbar dhigo rag badani ay u dhaxeeyaan caalimka wariyay iyo nebi maxamedna naasil baa la odhanayaa walow haba saii saxiix ha ahaadee waxaa leeyahay waa xadiis naazilaho axaadiis ka laandheeraysan bay jirta hadda macnaheedu maaha xadiiska naazilka iyo caaligahi hadday wada ansaxaan lagu wada camalfali maayo maya camalfal laga hadli maayo marka ictibaaraadkaas muxadisiintu waxay u sameeyeen si aada u fahanto markaa muxuu ku yihi yanqasimu lxadiisu xadiisku waa u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood buu uqaybsamaa wadalika arrintaasina waxa weeyaan biictibaarayni mukhtalifayni laba laba laba angal oo kala duwan ayaa laga eegaya alawalu ka hore waxa weeye biictibaari wusuulihi ilayna marka la eego siduu nagu soo gaadhay waa la qaybiya inaga siduu nagu soo gaahay xadiiskaas wathani ta labaadna waxa wey biictibaari sanadihi sanadkiisa marka la eegaa la qaybiya aqsaamu lxadiisi fa biictibaari wusuulihi soo gaadhidda inu soo gaadhay ilaynaa inagana soo gaadhay marka la eego ee tixgelinta la siiyo yanqasimu wuxuu qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood mutawaatirin buu uqeybsamaa ama ilaa qismayni mutawaatirun mutawaatirin in la yadhaba sidaa fa bictibaari wusuulihi soo gaadhidda ilaynaa inugu soo gaadhay yanqasimu waa uqeybsamaa ilaa qismayni ilaa qismaynida ka bedelo waxaa tiraa mutawaatirin buu uqeybsamaa iyo wa aaxaadin buu uqeybsamaa saas way banaanta waxaa kaloo banaan inaad sidan u daysaa tiraa mutawaatirun humaa labada qaybood mutawaatirun marka maxaad ka dhigtay mutawaatir waxaad ka dhigtay khabar mubtadiiisu maxduuf yahay khabarun mubtaduuhu maxduuf humaa labada qaybood mutawaatirun weeye iyo wa aaxadun weeye sax weeye labada icraaboodbana waa hagaag ilaa qismayni mutawaatirin markaad tiraana qismaynidaad ka bedelaysaa oo qismayni dee waa maxay waa majruur soo maha waxa weeyaan calaamatu waa ya-do waa muhane xarafka xarafka jarayna waa ilaa marka mutawaatirin baad odhanaysaa markaad bedelka leedahay laakiin labada laqbaa kala duwan oo maxay noqonaysaa fa bictibaari soo gaadhidda ilaynaa ina soo gaadhay marka la tixgeliyo yanqasimu waa u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsamaa mutawaatirin buu u qaybsamaa iyo wa aaxaadin buu u qaybsamaa waad ka bedelaysa marka kalena maxaad leedahay humaa labada qaybood mutawaatirun weeye wa aaxaadun weeye baashii icraab ahayd oo dhigatay halkan waa ku dubaqdaa sheekh haddii kale waad iska sidan ilaa qiyaama may fahanta hay xadiiskii marka la eego qaabku inaga inagu soo gaadhay wuxuu u qaybsamaa buu ku sheekhu mutawaatir aaxaad intan kaa doonaya anigu imika waa intan mutawaatirow maxaa tahay aaxaadow maxaa tahay war ku saabsan gadaal buu sheeku ka keeni doonaa laakiin hadda intaasun ii fahm waxaad ii fahamtaa xadiisku marka la eego siduu inagu soo gaadhay waa xadiis mutawaatira ah oo dad badan baa wariyey mutawaatir waxa weeye waa xadiis aada laysugu raacay warintiisa khalqi aada u badan oo wargaleena ayaa wariyey oo tiro badan oo aanay suurtagal ahayn inay been isku waafaqaan ayaa wariyey maalan ma isku mid bay noqonayaan xadiiska toddobaatan saxaabi nebi maxamed ka wariyeen iyo xadiiska laba saxaabi nebi maxamed ka wariyeen ya labadii baa lagu kala saaraya laga hadli maayo ma xujaa mise xujo maaha ma mamul ma lagu ma waajib in lagu camal falaa mise waajib maa in lagu camal fala masale kale weeye waa iman doontaa taas hadda qismadaan rabaa bis inaad fahamto axadna waa maxay waa xadiis dad koobani wariyeen maxaan kugu uri mutawaatirna dad badan baa wariyey ha axadna dad kooban baa wariyey mid walba aqsaan baa soo geli doonta ayuha alikhwa haddaad qawaacidda xadiiska fahanto oo aada aimadu ususha ay dejiyeen fahanto oo aad warka dadka warka dadka caadigaa ku dabaqdo wax badan baad ka raysanaysaa wax badan baad ogaanaysaa warka dadku inay yihiin war lagu camal fari karin lagu camal iminka haddaynu khabarka dadka u leexano magaalo maka mukarama la yidhaahdo inay jirto ka war dadka sheegay intay leegi ya dee tira ma laha ka warran gaala maka mukarama wax jira maa magaalo maka la yhaha ma jirto maxaa la qorayaa ya may beenaalo la qori maayo waxaa la qorayaa waxaa laga yaabaa in in in in la qoro dee qof aanu xuskiisu dhamayn leesh leanna waxa uu kila khabarka uu khilaafay baa de khabar tira daaye ah soo ma ya waay khabarka dadkoobani wariyeen ee qof keligii kuu sheegay iyo khabarka boqol qof kuu boqol qof wariyeen ama toban qof kuu sheegeen aan si kala idhaahdo ma isku awood ba agtaada ya isku awood ma laakiin waxaa iman doonta khabar aaxaad ah oo khabar toban qof wariyeen ama shan iyo toban qof wariyeen ka awood badan baa iman doona taa la soco leesh dee waxaa laga yaabaa toban wada laangaraa inay war kuu sheegaan dabadeedna oo nin walba meel ka liigayo inay war kuu sheegaan laakiin dee nin imaamoo jebeli uu war sheego ya ida dukira alculamaau famalikun innajmu ya sufyaan bn cuyeyna alhilaali raximah llah wuxuu yihi ida dukira alculamaau marka culimo la sheego famalikun innajmu xidiga hilaaca ee waxa weeyaan aan la gaarin la haybsanin culimadii nabi waxaa dabcan ahlulcilmigii kalea sheegaya waxa weeyaan saxaabadii rasuul kuma jiraan haddii la sheego culimo famaaluki linajm imaamu maalik cidna ha la dhigin ya khabarka imaamu maalik wariyo iyo khabarkaa ay wariyaan nimanaan imaamu maalik imaamadiisiyo kala lahayn xifdigoodana wax laga sheegay oo tiro ahi ay sheegaan keebaa xoog badan laakiin qaraa-in kale ku timi ha marka warar istinaai way jiri doonaan marka halkaa maxaynu ka fahmay xadiisku war siduu kugu warku xadiiska nebigu siduu inagu soo gaaray markaynu eegno waxaa loo qaybiyaa mutawatir iyo axaad xadiis dad badani wariyeen aim ruwaad cidda ka badani kala qaadatay oo waxa weeyaan iyo xadiis ku yimi asaaniid waxa weeyaan dadkoobani wariyeen labadaa iyahay waa hagaag ama bictibaari sanadihi xagga sanadka marka laga eego miya sanadkiisa marka xadiiskii la dhuuxo miya fahuwa calaa halaai ictibaaraatin saddex qaybood oo saddex qaab baa loo saddex qaybood baa loo qaybiyaa ama saddex qaab baa loo qaybiyaa marka sanadka la eegayo xadiiskii marka sanadkiisi la eegayo qaabab kala duwan baa loo qaybiya oo maxaa kamid a ah? fa min xayu intihaayi sanadi marka la eego xagguu sanadku ku dhammaaday sanadka xadiiska maxaa lagu wariyey marka la eego oo wixii lagu wariyey wuxuu ku dhammaaday la eego matniga xadiiska sanadka matnigiisii marka la eego yanqasimu waa uu qaybsamaya ilaa alaasat aqsaam xadiiska sanadkiisu wuxuu ku dhammaaday waxaa looga jeedaa matniga lagu wariyey marka la eego yanqasimu wuxuu uqaybsamaya ilaa alaasati aqsaamin saddex qaybood buu ukala qaybsamaya xadiis marfuucin buu uqaybsamayaa xadiis marfuuca mawquufin buu uqaybsamayaa xadiis mawquufa maqtuucin buu uqaybsamaya xadiis maqtuc lena saddexdani maxay kala yihin waynu sharaxnay saddexdan waa ka dheerarsinti marfuuc waa maxay waa xadiis lagu wariyey waa waa sanad lagu wariyey hadal nebi maxamed loo tiiriyey rasuulkaa yiri la leeyahy ya maxaanu nidhi yaxya ibnu saciid alansaari qaala xadathanii maxamed ibraahim ataymi qaala xadathanii calqamat ibn waqaas allayfi qaala samictu cumar khaaaba yaqulu riwaayaadka qaarkoodna samictu cumar khaaaba cala lmimbari yaqulu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waslama yaqulu inama alacmaalu biniyat hada esh hada xadiisun marfuuc hagaag xadiiska mawquufka waayo mawquuf waxaa la yidhaahdaa xadiiska saxaabi laga wariyey waa sida asalka waa sida haalibka ah laakiin mararka qaarkood baad culimada ka maqli doontaa iyagoo leh hada xadiiu mawquuf calى fulan cidan saxaabi hayn iyagoo sheegaya hada wa xaalad naadira lakin mawquuf waa wixii saxaabi laga wariyey maxaa nidhi saxaabiga la yhaha abubakr radi allahu taala anhu maxaynu miaalinay man kana man kana yacbudu muxamada ha faina muxamada qad maat waman kana yacbud اllaha faina allaha xayu laa yamuut min qawli man min qawli abi bakr idan xadiiska waxay lena isna waa mawquuf maqtuuc waa maxay waa xadiiska laga wariyey taabiciintii taabici taabiciintii aimadii islaamka ka dambeeyey waxa weeyaan cid aan nebi maxamed ahayn saxaabina ahayn xadiiska laga wariyey maquuc baa la yidhahda hal masale iska jir ma xuja mise xujo maaha masale kale weeye meel kale ku iman doonta hadda waaan ba waxaan rabaa inaad isilaaxa fahanto keliya bis miaalaan keeno yaxya bn abi kathiir oo culimadii taabiciinta kamid ihi wuxuu yihi laa yunaalu lcilmu biraaxati ljasad cilmiga laguma gaadho baashaal cilmiga baashaal laguma helo cilmiga iska raaxaysi iyo iska nimcaysi laguma gaadho ee gaadhidiisu wuxuu u baahan yahay maxay ha inaad dadaasho inaad u gaajooto inaad u rafaado inaad u waxa weeyaan u lugayso inaad waxa weeyaan dhib u marto inaad u usoo jeedo inaad xifdido taasaa lagu gaadha laa yustataacu lcilmu biraxati ljasad ninka yidhi waan raaxaysanayaayo anigu laba logood baan isduldhigayaayo waxa weeyaan xataa xataa dadka xalaqaadka cilmiga fadhiista kuwooda waxa weeyaan mutanacimiinta cilmiga ma gaadhaan laa yustataacu lcilmu biraxati ljasad laa yanaalu hada alcilma ila man kharaba dukaana ila man aklaqa dukaana wakharaba bustaana ma ya wa inaga nidhi man lam takun lahu bidaayat muxriqa lam takun lahu nihaayat mushriqa waay wa biictibaari sanadihi miya fa isagu xadiiskii calaa alaai ictibaaraatin marka sanadkiisa la eego sanadka hadda waynu isla garayna sanad uma baahna tafsiir soo maa maxaan kugu ihi sanad waa maxay abtirsiinta xadiisku leeyahy intaa iyo sanad waa maxay waa abtirsiinta xadiiska waa ragga xadiiska kala wariye kala qaatay ayaa sanad la yidhahda hay fa huwa calaa alaasi ictibaari saddex qaybood baynu u qaybanayna markaynu sanadkii eegno oo markaynu eegnay sanadku halku ku dhammaaday mawquuf iyo marfuuc iyo maqduuc baynu u bixinay macno kale si kale haddaan ku idhaa sanadku waa waa ruwaad ruwaaddu waxay wariyeene marwiga ah ay sanadkii ku wariyeen marka la eego saddexdaa u qayba xadiiska waayo wa min xayu lculuwi marka mar labaad baynu sanadkii ku noqonayna haddana wa min xayu lculuwi marka la eego xagga xagga sanadku laandheeranimada oo laandheerayay wanuzuulu xagga sanadkii inuu sanad naazila oo laga mudan yahay oo nebiga looga dhow yahay uu yahayna marka la eegana yanqasimu waa u qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood buu uqaybsamaa xadiiska rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo culimada warisay cuduusha ahee xufaadahay laakiin waa maxay waxaa loo kala dhow yahay nebiga alayh salatu slam marka loo eego xadiiskaasi dhowaantu nebiga u dhow yahay caalimkaasi tiro yar isaga iyo nebiga udhaxayso iyo marka loo eego caalim isa caalim kale la barbar dhigo xadiiska laftiisii wariyo isaga nebiga dad badani udhaxeeyaan waxaa la dhaha caaliya naasil xaggaana loogu qaybiya ma caaliya naasil wuxuu yihi sheekh ayagisha cabdirasaaq albani macali lwasiir cabdirasaaq ibn xuseen cali xafidah llah sheekh iyagu wuxuu yihi markuu musalaxa inoo dhigayay ya wuxuu nagu yidhi muxadisiintu waxaa jira buu yihi waxyaabo ay ay waxa weeyaan mararka qaarkood ku nastaan oo ay ku faajafaajoodaan oo waxa weeyaan mararka qaarkood dheeraad ka ah waxyaaba qaarkood ya oo sanadku inuu caali noqdo iyo inuu naazil noqdo iyo waxa weeyaan waa waxyaabo dheeraad ka ah xadiiska sixadiisu waxay ku tacalluqdo iyo dacfiisu wuxuu ku tacalluqo waa waa mudna waa waa waa mmaziyo iyo dheeraado kale xadiisku ama naazil ha noqda sanadkiisu ama caali ha noqde hadduu ansaxo dee waa xuj soo ma laakin haddana axaadiistii waa kala mudanta xadiistii waxa weeyaan muxadisiintu waa markuu sanad caaliya helo marqaan waxa weyaan xiisaa gelaya aan caadi ahayn imaam buhaari raximah llah wuxuu wuxuu wariyey xadiis isagii wuxuu wariyey axaadiis hulaafiyaad leedha oo isagii nebi maxamed saddex qof baa udhexeeya saddex qof si kale haddaad u eegto isagiiyo saxaabiga xadiiska warinaya waxaa udhexeeya mise laba nin xadiiskaa laftiisa oo caalim kale wariyey maalan bayhaqi oo kale oo lix qof iyo samti samtigu dhexeeyaan isaga iyo nebi maxamed ama isaga iyo saxaabiga ka war miyaanay miyaanay labadaa xadiis wala haba labada sanadba saxiix ahaadaan laakiin xagga xagga waxa weeyaan macnaha iyo dhadhanka ay samaynayaan ya de way kala mudan yihin soo ma ha in nebi maxamed laba qof kati ti saddex qof ka tirsanaya wuxuu yihi imaam buhaari xadathana abu caasim addaxaak ibnu maklad qaala xadaanaa yid bn yid ibn yaziid ibnu cubayd can salamata bni akwac qaala azawtu an salamata bn akwac radi allahu canhu qaala qazawtu maca nabiyi sala allahu alay slam sabca azawaat ya de waa waa sanad shariif ah khaasatan hadduu culimadu waa sanadka caaligahi ee tirada yar isaga iyo nebiga udhaxayso haddii uu ku darsado inuu saxiix noqdo waa algaayat lquswa waa halkii ugu dambeysay sharaf ah. hadda ma garato hmm. ragna inay nebi maxamed u kala dhow yihiin bay waxa weeyaan sheekhow u kala baratamayaan ya ragna wax aan bisadi ya waxaan waxarikaan maaragtay waxba ka biirsanin ayay isugu faanayaan wa min xayu lculuwi wanuzuuli marka loo eego yanqasimu waa u qaybsamaa ilaa qismayni buu uqaybsamaa caalim buu uqaybsamaa ee kada maxaan kugu wari waa bedelkii soo ma iminkaa ilaa alaasitaas aqsaaminta iyada ka horeysa marfuucun hiya saddexdaa qeybood marfuucun weeye mawquufun oo mawquufun weeye maqtuucun oo maqtuucun weeye markaa marfuucun mawquufun maqtuucun maxaa lagu rafciye waa khabar mubtadiisi maqiin iminka muxuu icraabtii kalu maray ilaa qismayni bay uqaybsantaa wuu ka bedelay ilaa caalim bay uqaybsantaa sanad caali ah iyo wanaazilin bay uqeybsantaa kaasina waa masaas wa min xayu riwaayati ruwaati bacdim can bacd marka loo eego ruwaaddu siday wax u kala wariyeenna iyo qaabkay wax u kala qaateenna fa ilaa aqsaamin kaiiratin baa xadiiskii loo qaybiyaa aqsaam fara badan baa loo qaybiya marka loo eego culimadu qaabkay wax u kala qaateen minhaa waxaa ka mid a riwaayat laqraani laba nin oo isku asaaga oo isku culimo ah oo isku da ah oo da-da isku dhow oo culimo wax ka wada qaatay inay wax kala weriyaan isku faca aqraan waa maxay waa rag isku faca waa waa idinkao kale inay iyagii wax kala weriyaan labadii nina isku facaha isku mashaayikhda ah ee cilmiga mar wada dalba ee de ahaan isku dhawaaye culimada wax ka wada qaatay baa labadoodii wax kala warinaya riwaayat laqraan baa la yidhahda ya muxadisiintu wax walba way toosh yar bay ku qabteen ma fahamti waxba may dhaafay wa minhu isaga ayay kamid ahaatay aqsaamtaasay kamid ahaatay almudabaju mudabaj uu iman doonaa waxa weeye laba nin oo aqraan isku ah ayaa midkood ka kale wax ka warinaya midun baa ka kale wax ka wariyey mid baa midkood arday u noqday labadooda mid walba ka kale arday umuu noqonin aqraantuna waa maxay labadoodu mid walba ka kalu wax ka wariyey ururka ma kala fahamta aqsaamta riwaayat ku tacaluqda halkan waxaa ka mid ah in caalim weyni nin ka da wax ka wariyo oo ardaygiisi wax ka wariyo caalimkiiba wa ka warinaya ardaygiisi soo cajiib ma asalku maxay ahayd inuu ardaygu wax ka wariyo sheekha marka sanadkaa markaad saa u eegto waxaa laga yaaba inad tira al arwasidey imaam maalik baa arday ardaydiisi kamid a ah wax ka warinaya war sanadkani wuu qalday maaadisa ukaadi saaib a ukaadi waxaa laga yaabaa inuu saxan yahay hala soo baadhe marka waxaa ka mid a ah riwaayat lwaalidi can ilwalad inuu waalidku aabuhu inuu ilmihiisii wax ka wariyo asalku muxuu ah inuu ilmo aabbihi wax ka wariyo soo ma saasuu ah laakiin waxaa la arkay aabe ilmihiisii dib wuxu ga wariyey oo cilmigii ka qaatay muxadisiintu kutu kutub bay ka qoreen qismi bay ka dhigeen axkaamtiisi bay diraaseeyeen si aan khalal u dhicin si aan loo odhan sanadkan qalbi baa ku dhacay waayo macquul maaha ilmaha inuu inuu waalid waladkiisa wax ka wariyo si awgeed sanadka aynu kala bedelo may sheekh kala bedelin siduu ku saxan yahy kaadi waa lagu ohanaya marka iyana waa taas marka muxuu u qaybsamay xadiiskii aqsaam badan marba dhinac baa la iska taagay aqsaamtaa iyo qeybahaas qeyb qeybintoodu waxay kaa saacidayaan inaad fahanto maxay inaad cilmigii fahanto cilmigan fahanto cilmiga marka sida loo qeyb qaybinayana istiqraa waxa la yadhaha baa lagu dhisay istiqraa waa maxay istiqraa waxa weeye dabagal raadraac isu jaangoyn eegid waxa weeyaan eegid shaamila ah ayaa lagu dhisay marku marka lagu leeyahay kelmadda carbeed waxay u qeybsantaa maxay ficil iyo isam iyo xaraf maayad qur-aan saa kusoo arartaa jirta ya xadiis nebi oo kelmaddii intaasa kusoo arartay miya haysaa maxaa laga keena waxaa laga keenay istiqraa waxaa waa la dabagalay waa la eegay waa laysu miinguuriyey marka lagu leeyahay asmaadu waxay u qeybsantaa la icraabaa marfuucaad iyo mansuubaad iyo makhfuudaad marka lagu leeyahay waa istiqraa soo ma waa istiqraa marka lagu leeyahay calaamaat rafci waa imisa kam calaamaat rafci ya ikhwaan kam arbaca marka lagu leeyahy calaamaat rafci waa afar wacalaamaat nasbi hamsa maxkee laga keena istiqraa baa lagu keena culimadu waxay dhahdeen alistiqraau watatabucu ida kaana caaman shaamila fahuwa xuja idan waxaan leenahay marka lagu leeyahay xadiiska nebigu wuxuu u qeybsamaa marka la eego biictibaari marwiyi waxaa la wariyey marfuuc iyo mawquuf iyo maqtuuc buu uqeybsamaa marka laga istiqraa bay ku timi istiqraa bay ku timi marka lagu leeyahy bictibaari sida loo soo wariyey marka la eego wuxuu uqeybsamaa mutawaatir iyo axaad istiqraabay ku tahy marka lagu leeyahay bictibaari asixati wadacfi alqabuuli waraddi wuxuu uqeybsamaa saxiix maqbuul iyo marduud maqbuulku wuxuu uqeybsamaa saxiix iyo xasan ayuu uqeybsa saa marka lagu ley istiqraabay ku tahy istiqraabay ku tahy idan istiqraabku ida kaana shaamilan ida kaana caaman ida kaana man yafcaluhu shaksi u ehela oo istiqraagii waxa weeyaan ehelu ah waa xujo culumta saasa ku wada dhisanta halkaa waaan waxaan hadalkaa u sheegay ahlu sunati waljamaca markii la tawxiidka saddex baa loo qeybiyey ay suufiyadu la wareegayaan tawxiidka saddex in loo qaybiyo xaggee laga keena adigu keli kelmaddu inay u qaybsanto ficil iyo xaraf iyo iyo waxa weeyaan ism xaggaad ka keentay dhe dee culimaa sheegtay dee kana culimaa sheegtay istiqraa waa lagu keenay kana istiqraa waa lagu keenay ha ma garat beenta waxaa kamid a ah, beenaha beenaha faafay waxaa kamid a ah, dadka qaarkood aanay ilaahay kaga baqin waxaa kamid a ah inay dhahdaan saddex ilaah baa lagu kala caawidatay saddexdii tawxiida la sheegay waar been badana yani inaad qofka mukhaalifka ah been uga sheegto wuu ikhilaafay darteed isaad been uga sheegto diinta ka mid maaha saddexdaa tawxiid saddexdaba allaa lagu caabudaa saddexdaba alla lagu caabuda miyaa maqasheen culimada caqiidada kuwa idiin dhigay culimadiis ee kutubta islaamka ee sun ahlulcilmiga qora laydin dhiga saddexdan tawxiid saddex ilaa kala caabud miyaad maqasha waa been been wey waa kadib lahu quruun been geesale wey beenaan alla kaga baqin wey waxaa cajiib ah in dadka qaarkood ay tawxiidka in la qaybiyo ma ashaacirana kutubtooda ay ku taalla tawxiidka qaybinaya kaaya igu ba markaa insha maxaad ka sheekeynaysa a maxaa maxaa baneeyey in ashaacira kutubtooda ku qaybisa tawxiidkii oo ay dadka kale ku dhahdaan in la qaybiyaa waa batil waa diin diindaro waa qaarkood yidhahaan waa gaalnima qaarkood saddex ilaah baa lagu caabuday wama akar alkadib wacuudu billahi minhu marka sidaas wey sidaas weeye culimadu markay aqsaamtan sheegayaan istiqraagaa iyo tatabucaasay ku dhisantahy istiqraagaa iyo tatabucaas ayay ku dhisantahy iyo cilmigii oo laysu maanguurinayo laysu miinguurinayo waa sidaas aqsaam alxadiisi bictibaari usuuli ilayna wallahu subxaana wa tacala aclam axkam wbillahi jala wacala altawfiiq